alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin musanifku raxima allahu tacaala baabka wuxuu ku sheegay lix daliil afar aayadood hal xadiid iyo ahar daliilka koobaad qowli illaahi tacaala buu baab yahay ilaah u yihi alam <clears throat> ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa diinta unsila ileyka adiga xaggaaga loo soo dejiyey iyo wamaa kitaabka unsila la soo dejiyey min qablika adiga horta yuriiduuna waxay doonayeen an yataxaakamuu inay u xukum doontaan ila daaquuti daaquudka inay xukum doontaan ka ku xukumaya waxaan ilaahay diintiisa ahayn xaal bay sidaa yeelayaan qad umiruu la amray an yakfuruu bihi taaquudka inay ka beri noqdaan wayuriidu wuxuu doonayaa shayaanu shaydaanku an yudilahum inuu lumiyo dalaalan lumitaan baciidan xaqa aada uga fog alaayaat alam tara ila aladiina istifhaamtu waa istifhaam inkaariya weeye wayuraadu bihi ataqriiru walcajabu min xaali ulaaika waxaana looga jeedaa in eh, la sugo xaaladda inay ku sugan yihiin isla markaa xaaladoodu la yaab inay leedahayna la muujiyo khitaabka alam tarana wuxuu ku socdaa nebiga caleyh isalaatu wasalaam ilna waxaa ka dambaysa bimaa unzila ilayka yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayk lafdiga zacama ama azacmu yuqaalu fi lgaalibi fii xaqi man iddacaa shay-a wahuwa kaadibun fiih qofka waxaan ka dhab ahayn sheegta oo been uu ka sheegayo ayaa zacmiga sida badan loo isticmaala waqad yuطlaqu calaa xaalati sidq qofku isagoo run sheegayana way dhacdaa in la idhaahdo zacama walmuraadu bihuna alwal halkan azacmu waxaa looga jeedaa sheegashada beentaa baa looga jeedaa oo iimaankooda ay sheeganayaan baa beena oo run ka ahayn walihaada ilaahay subxana wa tacaala muu odhan alam tara ila aladiina aamanuu muu odhan alam tara ila aladiina yazcumuun liannahum lam yuminuu iimaankii eh, saxdahaa ah lama iiman bal yazcumuuna dalika hum kaadibuun imaan bay sheeganayaan aan ka dhab ahayn oo beentooda yuriiduuna an yataxaakamuu iraadadu halkan waa bimacna ragba yargabuun wayuxibuun wayardown fi taxaakumi ila aaguut waxay jecel yihiin oo raalli ay ku yihiin inay uxukm doontaan sharciga ilaahay mid aan ahayn wa daliil calaa maxabatihim waridaahum bilxukm bigayri ma anzla allah inay jecel yihiin oo raalli ay ku yihiin sharciga ilaahay mid aan ahayn in lagu xukumo ayay taasi tusinaysaa aayaddan daahirkeeduna waxa weye marka xaaladaasina de waa xaala kufriya qofku hadduu qalbiga ka jeceliyo sharciga ilaahay mid aan ahayn oo raalli uu ku yahay in lagu xukumo waa xaala kufriya taasi marka aayaddan waxay ka warramaysa can xaalat taxaakum ila taaquut in taaquutka loo xukum tago walaysat can ilxukmi bihi in aaquut wax lagu xukumo ka warami mayso lakin ida kana mutaxaakimu ila aaquuti madmuuma falxaakimu bihi ashaddu daman haddii kii aaquutka u xukum doontay uu yahay mid la dhaleeceeyey ka aaquutka oo ah xukumka ilaahay waxaana wax ku xukumaa ayay dhaleecayntiisu sii darantay qad sabaqa macna aaquut wlmuraadu bihi huna ma halkan aaquudka waxaa looga jeedaa ka ku xukumaya sharciga ilahay mid aan ahayn wayakunu marjican linnaasi fi dalik oo dadku ay markaa isaga arrintaa ula noqonayaan lihada wuxuu yihi ibnu kaiir raximah llah walaayatu daamatu liman cadala can alkitaabi wاsunati wataxaakama ilaa ma siwaahuma min albail wahuwa huwa almuraadu biaaquuti haahunaa waa ka aaquudka looga jeedo kaa loo xukum tagay ee baailka ah wqad umiruu an yakfuruu bihi ay umiruu amra waadixan bayinan an yakfuruu an yatabarau min aaaguut kufrigu waa bimacna tabaru amar cad baa la amray inay aaguutka ka beri noqdaan wayatruku lxukma bihi wataxaakuma ilay inay aaguud wax ku xukumaan ama ay u xukum doontaan arrinkaa inay ka tagaan baa la amray marka ru'yada alam tarana waa ru'ya qalbiya oo bimacnaa cilmigii siduu yihi ibnu jariir yacni bidalika jala hanaa alam tara ya muxamadu biqalbika fataclama ila aladiina yazcumuuna anahum sadaquu bima unzila ilayka min alkitaab waila aladiina yazcumuuna anahum amru bima unzila min qablika min alkitab yuriiduuna an yataxaakamuu fi khusuumatihim ila aaguut culimadu waxay isku khilaafeen fi taxdiidi sababi nuzuuli hadi aaya aayaddani maxay kusoo degtay laba qowl baanay kuleeyihin sida samcaani tafsiirkiisa uu ku sheegay fi laayati qowlan axaduma anahu fi jamaacati min almunaafiqiin inay kusoo degtay koox munaafiqiin oo iimaanka sheeganayay gaalnimana qalbiga ay ugu jirtay wa kaanat lahum khusuuma maca jamacati min almuslimiin oo arrin iyo dacwada ay dhex martay koox muslimiina oo muslimiinta ay yidhahdeen nataxaakam ila rasuul wa qaala munaafiquuna nataxaakamu ila alkahana muslimiinta waxay idhahdeen rasuulku hayna kala xukumo kuwa munaafiqiinta ay iimaanka beentaa sheeganayana waxay idhahdeen faaliyo hayna kala xukumo qowlka labaadna wuxuu leeyahay samcaane wuxuu uhi wahuwa alasaxu ana rajula min alyahuud khasaba rajula min almunaafiqiin waxaa isqabtay nin yahuudiya iyo nin munaafiqa yahuudigi ba wuxu uhi nataxaakam ilى abi اlqasim id carafa anahu laa yaأkhud rishwata calى اlxukmi fayaxkuma bاlxaq yahuuddi waa garanayeen xaqnimada nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam iyo diintan ilaahay kusoo dejiyey waar maxamed inoo gee buu yihi waayo wuxuu garanayey inuu xaq ku kala xukumayo laalushna aanu qaadanayn wa qaala almunaafiqu nataxaakam ilى kacb bn اlashraf munaafiqiina wuxu uhi maxamed inaga daa kacb ibn ashraf kii yahuudiga ah inoo gee fataxaakamaa ila nabiyi faxakama lilyahuudi rasuulka isula xukum tageen yahuudigii buu uxukumay wa kana alxukmu lahu waqaala munaafiqu laa ardaa bixukmihi munaafiqi baa yihi xukumkaa rasuulka anigu aqbali maayo nataxaakam ilaa abi bakrin fataxaakama ila abi bakrin faxakama lilyahuudi bimili maa xakama rasuul lah faqala munaafiqi laa ardaa bixukmi fataxaakama ilaa cumar marka dambe sidaynu ku arki doono riwaayada matniga inkastoonay sanadan ansixin waa ka cumar qoorta ka jaray ee cumar isula tageen wajhu dilaalati alaayaat calaa maqsuudi ilbaab ana fiiha ana taxaakum ilaa gayri sharci illah min sifaat lmunaafiqiin ilaahay sharcigiisa waxaanayn loo xukum doontaa sifaadka munaafiqiinta mid kamida weeye wamaa kaana sifata lilmunaafiqiina fahuwa muxaramu cala lmuminiin wax kastoo sifo xun oo munaafiqiinta lagu dhaleeceeye ahi muminiinta xaaraan buu ka yihi wajacala allahu iimaan almutaxaakimiina ilaa gayri sharci illahi dacwa kaadiba ilaahay wuxuu ka yeelay oo ku xukumay iimaanka kuwa u xukum doonanaya meelaan ilaahay sharcigiisa ahayn sheegasho beena dacwa kaadiba wasafahum bianahum facaluu dalika can iraada yuriiduuna an yataxaakamu ilahay wuxuu ku sifeeyey arrinkaa u xukun doonashada daaquudka inay sameeyeen iyadoo arrintaasi a mid kasoo goday can iraada ee can maxabati waridan wa qanaaca iyagoo jecel arrinkaa oo raalli ku ah oo ku qanacsan faqaala yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquut sheekh cabdiraxmaan wuxuu yihi fafi hadi ilahi arbacatu umuur anahu min iraadati shayaan horta in ilaahay sharcigiisa meel a loo xukum doontaa doonista wuxuu shaydaanku doonaya inay tahay bay ayaddani sugtay wayuriidu shayaanu an yudilahum dalaala baciida athani anahu dalaal waxay tusay inuu lumitaan yahay athaalidu taakiidu bilmasdar an yudilahum dalaala dalaala waa masdar ficilka markaa yudila takiidinaya alraabicu wasfuhu bilbucdi can sabiili اlxaqi wاlhuda baciida فسبحان اللhi ma أعظم hذا القرآن وma أبلغه وma أdله على أنه كلام رب العاaلمين أوxاaه إلى رسuله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات اللhi وسلامه عليه aayaddani taxaakumka ay ka hadlaysaa taxaakumku waa noocyo mid markaa kufriya iyo mid kabiiraba waa leeyahay waa ataxaakum aladi huwa shirku akbar aw kufrun akbar waa taxaakumkii shirk kufrul akbarka ahaa waa dad markaa arrintaa qalbiga ka jecel oo raalli ku ah oo can ragba oo isu aan isuba arkaynba inay dembaabsan yihiin markanay uxukum doonanayaan ilaa gayri sharci illah oo inay saxsan yihiin markaa isu haysta لأن الlaha جacla iimaanهm dacوى kaadiba وصفهم بأنهم facaluu dalika can iraadaة ay maxabaة وarida وqanاacة waayo kuwan wuxuu ilaahay iimaankoodii ka dhigay sheegasho been waxaanu ku sifeeyey arrintaasi xukum doonashada sharciga ilahay midaan ahayni inay tahay arrin doonis kasoo godaya iyo jacayl iyo raalli ahaansho iyo qanaaco markaa dee waa inay sax tahay arrintani ayay u haystaan waa sax bay leeyihiin inaan u xukum doonano ila aaquut ila alxaakim bigayri ma anzala allah waxyaabaa taasii muujinaya waxaa kamid a yuriiduuna an yataxaakamu ila aaguut haadihi jumla ayaa inoo muujinaysa taxaakumkoodaasi kii kufriga akbarkaa inuu ahaa muxuu kufriga akbara ku noqday lanahum yactiqiduuna anahum calaa sax inay saxsan yihin bay ictiqaadsan yihin oo hada waa can iraada waragba wa ridan wa qanaaca ta kale hadihi aaya jaat fi bayaani xaali lmunaafiqiin kashfi icraadihim can ataxaakum ila sharci illah taxaakumkani waa taxaakum munaafiqiin ka dhacay sharciga ilahi aan ku qanacsanayn ee daaquudka ku qanacsan walaada sii wada ayadaha waida qiila lahum tacaaluu ila ma anzla allah waila rasuul raأyta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda munaafiqiintaasay ka hadlaysa shekh islam ibnu taymiya wuxuu yihi fi sarib اmasluul fabayana subxaanahu ana man duciya ilى الtaxaakum ilى kitaab illah qofka loogu yeedho in kitaabka ilaahay u xukum doonto la war kaalay diintu hayna kala xukumtay wa ilىa rasuulihi loogu yeedho fasada can rasuulihi kana munaafiqan oo diida oo idhaahda faaliyaha ama yuhuudiga ama alxaakim biاlqawaaniin hayna kala xukumo oo shareecadii diida daliil thani qowluhu ilahay u yihi waida qiila lahum marka lagu ihahdo laa tufsiduu ha fasaadina fi lardi dhulka qaal waxay odhanayaan inamaa naxnu anagu waxaanu nahay un muslixuuna kuwa wax hagaajinaya aayaddan waxaa la yihi waxaa looga jeeda almunaafiquuna fi cahdi nabiyi salى اllahu alayh wasalam munaafiqiintii waktigii nebiga joogay tafsiir labaad wuxuu leeya xudeyfe laga soo wariyey almuraadu biha qowm lam yaأtuu bacdu qole aan weli iman weyi ibnu jariir qowlka hore ayuu rajaxay wuxu uhi waأwlى التأwiileyni bاlaaya تأwiilu man qala ina qowla اllahi tabaaraka smuhu وإida qiila lahum la tufsiduu fi اlarضi qaluu inama naxnu muslixuun nazlat fi اlmunaafiqiin aladiina kanuu alى calى cahdi rasuuli الlah qowlka saxdi waxa weeyaan iyo tafsiirka toosan in aayaddani kusoo degtay munaafiqiintii waqtigii rasuulka joogay وإida kana macniya biha kula man kana bmili صifati min اlmunaafiqiin wain kana macniya biha kulu man kana bimili sifati min almunaafiqiina bacdum ila ywmi اlqiyama kuwaase kuma gaarahe mid kastaoo munaafiqa oo iyaga sifadooda le ayaa ayaddana shamlisanaysa marka munaafiqiintii bay ayaddu ka hadlaysaa laa tufsiduu fi lardi alifsaad fi lardina waa dhulka in lagu sameeyo wixii ilaahay uu diiday wixii ilaahay uu amrayna in dhulka iyadoo la joogo la dayaco waa caam walihada wuxuu yihi fi bayaani shumuuli اlaayati ljamiici anwaci اlfasaad ibnu jariir wuxuu yihi wlifsaadu fi lardi alcamalu fiiha bima naha allahu jala hanaaؤuhu can fasaadinta dhulku waa in dhulka lagu sameeyo wixii ilaahay uu diiday wa tadyiicu maa amara allahu bixifdihi wuxuu ilaahay amray in la ilaaliyo xaqiisa iyo xaqa khalqigaana in la dayaco fadalika jumlaة اlifsaad kama qaala jala hanaahu fi kitaabihi mukbira can can qiili malaaikatihi sida ilahay uhi isagoo ka warramay waxay malaaigtu yidhaahdeen qaala watajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku اdima yacnuuna bidalika atajcalu fi lardi man yacsiika wayukhaalifu amraka saasay malaaigtu ujeedaan ilah dhulkama waxaad ku abuureysaa kuwa ku caasiya oo amarkaaga khilaafa kadalika sifatu ahli nifaaq munaafiqiinta sifadoodu waa sidaa mufsiduuna fi lardi bimacsiyatihim fiiha rabbahum dhulka waxay ku fasahaadinayaan macsiyada ay ilaahay ku caasiyayaan wa rukuubihim fiiha maa nahaahum can rukuubi iyo samaynta samaynayn wuxuu ilaahay u diiday wa tadyiicihim faraa'idahum wa shakihim fi diin illahi aladi laa yaqbalu min axadi camala ila bitasdiiqi bihi waliiqaani bixaqiiqatihi ila akhirihi wجه dilaalة ilahi calى maqsuud اlbaab ana alaayata fi lmunaafiqiin wa bayaani ifsaadihim fi lard ayaddana waxay ka hadlaysaa munaafiqiinta iyo dhulka ilahay siday u fasahaadinayeen wa min acmaalihim alati akbara allahu bianaha fasaadu fi lardi ataxaakumu ilى gayri sharci illah halay baaba ka khusaysaa waa halka acmaasha ay munaafiqiintu dhulka ku fasahaadiyeenna waxaa kamida ee ilaahay uu ka sheegay inay u xukum doonanayeen meel aan sharciga lahayn si aayadda hore ku cad yuriiduuna alam tara ilى اladina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ilى الطaaguut marka fasaadka caamka ah ee aayadda lagu sheegay afraaddiisa waxaa kamid a taxaakumu ilى gayri sharci illah ilahay sharcigiisa meel aan ahayn in loo xukum doonto walihada wuxu uhi shekh cabdiرaحman بn xasan fi fatxi اlmajid wmunaasabaة اlaayati litarjama ana ataxaakuma ilى gayr اllahi warasuulih min acmaali munaafiqiin wey wa huwa min alfasaadi fi lard fasaadka dhulka dushiisa ka dhaca mid kamida weeye waqala sheekh bn cuthaymiin fi lqowl mufiid wamunaasabat laayati libaabi ظaahiraة wadalika ana ataxaakuma ilى gayri ma anzla allah min akbari asbaabi اlfasaadi fi lard daliil thalith qowluhu ilah u yihi walaa tufsiduuha fasahaadinina fi lardi dhulka bacda islaaxihaa intii la hagaajiyey dabadeed mufasiriinta badankoodu waxay yidhaahdeen alifsaadu fi lard almuraadu bihi alshraaku biاllahi tacala wamacsiyatuhu fiiha waxaa looga jeedaa dhulka shirkiha ku samaynina intuu ilaahay tawxiid ku islaaxiye dabadeed macsiyana ha ku samaynina intuu ilaahay aacadiisa iyo ka amar qaadashadiisa ku islaaxiye dabadeed qaala ibn اlqayim raximah اllah fi badaa'ic اlfawaa'id juska saddexaad shan boqol shan iyo labaatan qowluhu tacala walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha qaala akar lmufasiriin laa tufsiduu fiiha bilmacaasi mufasiriinta badankooda waxay hahdeen macaasiha ku fasahaadinina wey wاdducaa ilى gayri طaacati اllahi bacda islaaxi اllahi iyaha ilahay intuu hagaajiye kadib u ku hagaajiyey bibacثi الrusul inuu rusul soo diray wabayaani الsharيcati wاdducaa ilى طaacati اllah faina cibaadaةa gayr اllahi wاdacwaةa ilى gayrihi washirka bihi huwa acdam اlfasaadi fi اlard shirkigu de waa fasaadka ugu weyn bal fasaad lardi fi xaqiiqati inama huwa bishirk fasaad kastoo dhulka dushiisa ka dhaca wuxuu ku yimi shirki wa mukhaalafati amrihi qaala tacaala dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas qala caiya fi laaya walaa tacsuu fi lardi fayumsiku llahu lmaطra wayuhlika alxarha bimacaasiikum ila akhirihi sida markaa saxiixaana aayaddu waa caamatu fi jamiici anwaaci اlfasaad haddii shirki lagu fasirana waa min baabi tafsiiri bilmithaal walihada ibnu abi xaatim wuxuu tafsiirkiisa ku uhi qiila liabi bakr ibni cayaash ma qawlu fi kitaabi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha maxaa looga jeeda ayadda waqaala abu bakr in allaha bacata muxamada sala allahu alay wasalam ila ahli lard ilahay nebi maxamed buu usoo diray dadka dhulka jooga wahum fi fasaad iyagoo fasaad ku sugan faaslaxahum allahu bimuxamadi sala allahu alayh wasalam nebi maxamed buu ilaahay ku hagaajiyey faman dacaa ilaa khilaafi ma jaءa bihi muxamadu fahuwa min almufsidiina fi lcard mid kasta oo dadka ugu yeedha wixii nebi maxamed uu la yimi wax khilaafsan kuwa dhulka fasahaadiye ayuu kamid yahay cumuumkeeda culimada muujisa waxaa kamid ah alqurطubi fii tafsiiri wuxuu yihi anahu subxaanahu nahaa can kuli fasaadi qala aw kahura bacda salaaxin qala aw kahura fasaad oo dhan baa la diidayaa mid badan ama mid yar oo islaax dabadii la sameeyo islaaxaasi ha badnaada ama ha yaraado fahuwa calى اlcumuumi calى الصaxiixi min alaqwaal buuri marka waa caam aayadda wajhu dilaalat ilahi tacala maqsuud ilbaab ana fiiha annahya can jamiici suwar اlifsaadi fi lard fasaadka dhulka lagu sameeyo noocyadiisa oo dhan bay aayaddani diiday walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha wa minha suwar ifsaad fi lardina waxaa ka mid ah alxukm bigayri ma anzla allah in lagu xukumo ku ilaahay soo dejiya mid aan aw itaxaakum ilaa gayri sharci illah fa fiiha annahyu canhu waxaa aayaddan ku jirta diidme la diiday ataxaakum alxukm bigayri ma anzla allah wataxaakum ilaa gayri sharci illah diidme la diiday oo laakiin lagu diiday biariiqi اlcumuum oo cumuumkaa ifsaadkaa la diiday ayay labaduba hoos imanayaan xukm gayri ma anzla lah iyo ataxaakum ilى gayri sharci illah ولهذا وxu uhi شhekh cبدالرحمن بن xسن ووجه مطابقة hadi الآية للترجمة أن التحاkم إلى غyr الlahi ورasuله من أعظم ma يfsid الأرض min المعاaصي in ilaahay sharcigiisa mid loo xukm doontaa macaasida ugu waaweyn dhulka fasaahaysa mid kamida wey falaa salaaxa laha ila bitaxkiimi kitaab illahi wa rasuulihi sala allah alay wasalam dhulku hagaagi maayo ilaa lagu xukumo kitaabka ilahi sunaha nebiga wahuwa sabiil lmuminiin adaliil raabici qowlu ilahi uha faxukma aljaahiliyati ma jaahiliye xukumkeed bay yabquuna doonayaan waman axsanu yaa ka xukum wanaagsan cid ka xukum wanaagsani ma jirta min allahi ilaahay waman axsanu yaa wanaagsan xukman xagga xukumka min allahi ilahay liqowmin yanaa qowm yaa uga ilaahay uga xukum wanaagsan yuuqinuuna arrintaa yaqiinsan marka aayaddan culimadu waxay leeyihiin waxay la hadlaysaa alyahuud oo macanaheedu waxay an yabgaa haulaai alyahuud aladiina اxtakamuu ilayka falam yarduu bixukmika id xakamta fiihim bilqisط xukm aljaahiliya ibnu jariir baa saale ma waxay doonayaan yuhuudda marka hore sula kaa xukum yimi ee markaad xukumtayna xukumkaagii raalli ku noqon waayey ma xukm aljaahiliya bay doonayaan yacni axkaama cabadat alawthaani min ahli shirk haddee xukumkii islaamka iyo nebiga ay aqbali waayeen raalli ku noqon waayeen kuwa asnaamta caabuda xukumkooday doonayaan wa cindahum kitaab llahi fiihi bayaanu xaqiiqat lxukm aladi xakamta bihi fiih anahu اlxaq اladi laa yajuusu khilaafuhu kadibna ilahay uu canaanto wuxuu yihi waman hada aladi huwa axsanu xukma waa kuma kaa ka xukumka wanaagsan ayuha alyahuudu min allahi tacala dikruhu cinda man kana yuqinu biwaxdaniyat اllah liqowmi ay cinda qowmi yuqinuun yanaa qowm yaqiinsan biwaxdaniyat اllahi yaqiinsan wayuqiru birubiyatihi yqulu tacaalى dikru ayu xukmin axsanu min xukm اllah in kuntum muuqiniin ana lakum raba wakuntum ahla tawxiidi waiqraari bihi marka aayadduna yuhuud oo qura kuma saabsana yuhuuddu amhiladii tusaalayaasha hoos imanaya ayuun bay kamid tahay walihada ibnu kaiir hadalkiisa dhegeysta masale kaloo muhimina way ku jirtaa sababtaasaanaan u akrinaya qaala waqowluha faxukma اljaahiliyati yabغuna waman axsanu min allahi xukma liqowmi yuqinuun yunkiru tacaalى عalى man kharaja can xukm الlah ilaahay wuxuu ku inkirayaa oo arrinkooda uu diidayaa kuwa ka baxay xukumka ilaahay almuxkam ee muxkamkaa almushtamili calى kuli khayr ee khayr oo dhan koobsanaya annaahi can kuli sharin shar oo dhanna dadka u diidaya wacadala ilaa maa siwaahu oo u leexday waxaan xukumka ilaahay ahayn waa min alaara aragtiyaha dadka iyo walahwaa doonistooda iyo wاlisطilaaxaat waa qawaaniintii qawaaniinta dadku ay samaysteen alati wadacaha الrijaalu bilaa mustanadi min shariicati اllah taasoo ay raggu dejiyeen iyagoon sharciga ilaahay cuskan kama kaana ahlu اjaahiliyati yaxkumuuna bihi min aلdalaalaati wاljahaalaat waxaasoo lamida wixii jaahiliyadu ay wax ku xukumi jireen oo lumitaan iyo jahli ah mima yadacuunaha biaaraa'ihim wa ahwaa'ihim wuu kamaa yaxkumu bihi tabtaar waxaasoo la mida wixii tattaarku ay wax ku xukumayeen waa min asiyaasaati almalakiya siyaasaadka boqorada almaakuuda can malikihim jinkiis khan taasoo qawaaniinta iyo siyaasaadka boqortooyo ay kasoo qaateen boqorkoodii jinkiis khan la odhan jiray alladii wadaca lahum alyaasiq kaasoo u dejiyey kitaabkii la odhan jiray alyaasiq wa huwa cibaaraة can kitaabi majmuuci min axkaami qad iqtabasa can sharaa'ic shata kitaabkaasi muxuu ka kooban yahay axkaam sharaa'ic kala duwan laga soo qaatay injiil buu wax ka soo qaatay towraad buu wax ka soo qaatay wuxuu shareecada islaamku wax ka soo qaatay min alyahuudiyati wاlnasraaniyati wاlmilati اlislaamiya wa fiiha kaiiru min alaxkaam akhadaha min mujaradi nadarihi wa hawaa waxaa ku yaalay axkaama sharaaci kamuu soo wada qaadana waxaa ku jira aragtiyihiisii iyo wixii naftiisu ay doontay fasaarat fii baniihi sharcan mutabacan isagu kuu dhalay iyo dee ciddii ay isku wakti ahaayeen kitaabkaa u dejiyey wuxuu noqday shareeco la raaco macnaa diin lagu dhaqmo yuqadimuuna cala alxukmi bikitaab illahi wa sunati rasuulihi sala allahu alay wasalam taasoo ay ka fadilayaan ku xukumka kitaabka ilahi sunaha nebi waman facala dalika minhum fahuwa kaafiru yajibu qitaalu qofka sidaa yeelana waa gaal ay waajibta in lala dagaalamo xataa yarjica ilaa xukm illahi warasuulihi sala allahu alay wasalam falaa yuxakima siwaahu fi qaliili walaa kaiiri qaala lahu tacala faxukma aljaahiliyati yabquun e yabtaguuna wayuriiduun wacan xukmi illahi yacdiluun waman axsanu min allahi xukma liqowmi yuuqinuun waman acdalu min allahi fii xukmi لمن caqل عن اللh شhرعa وآmن bه وأyqن وعلم أنه تaعالى أحكم الحاakمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تaعالى هو العاaلم بكuلi شhيء الqاdل عlى kuلi شhيء العاadل في kuلi شhيء waxaan hadalkan u akriyey dadka maanta qawaaninta mujaradka ah ee caqaa'id qalbiya kufriya aanay la socon wax ku gaalaysiiya ayaa waxa weeyaan hadalkan ibnu kaiir daliishada waa ibnu kaiir wuxuu ijmac kusoo naqilay cidda qawaaniin samaysata ilaahay sharcigiisa khilaafsan inay kufaar yihiin ayuu ijmaca kusoo naqilay saasay idhahdaan oo hadal kale waxaa jira hadalkiisan aada u shabaha oo naqlulijmaacuna uu ku jiro laakiin hadalkiisani wax badan uu ka fasirayo daliishiga noocaasina sax maaha ibnu kaiir wuxuu ka hadlayaa qowm qawaaniintii ay dejisteen ka fadilay shareicadii islaamka yuqadimuunaha calى اlxukm bkitaab اllahi wa sunati rasuulihi salى اlah alay slam ay yufadiluunaha calى اlxukm bkitaab illahi wa sunati rasuulihi sal اllah alay wasalam waa ta labaadee dad intay diimo kala duwan kitaab ku qorteen sharci ahaan iyo diin ahaan isugu xukumaya oo waxaa ku jirta suuradii tabdiilka oo qofku wax sharcigii ilaahay khilaafsan intuu ku xukumo inuu ugu xukumo calaa anahu min allah isagoo ilaahay ku been abuuranayoo leh ilaahay baa soo dejiyey marka jinkiis khan iyo colkan ka dambeeyey ee qaatay wixiisan waxa ay towraad iyo injiil iyo diin islaam iyo ahwaadooda aragtiyooda ka keeneen ayay diin ka dhigayeen tataarkuna sidoodaba qoom kufaara bay ahaayeen oo aan muslimiin aan ahayn wجه dilaalة ilahi tacalى maqsud اlbaab ana fiiha taxriim اlxukmi wالtaxaakum ilى gayri sharc illah waxaa aayadda ku sugan in la xaaraantimeeyey in wax lagu xukumo ama loo xukum tago meelaan sharciga ilahayn litasmiyati dalika jaahiliyata ee jaahiliya lagu magacaabay afa xukma اjaahiliyati yabquun waunkira calى asxaabihi ciddii sameyneysayna waa lagu inkiray istifhaamtu waxa weeyaan tawbiiq bay xambaarsan tahay tusinaya calى qubxi ficlihim wamukhaalafati lisharc illah walihada wuxu ui shekh cabdiraحman بn xasan wfi laayati ataxdiiru min xukmi اljaahiliyati waاkhtiyaaru calى xukm اllahi warasuulih faman facala dalika faqad acrada can اlaxsan wahuwa alxaqu ilى didihi min albaطil marka waman axsanu axsanu sa afcalu tafdiil maha afcalu tafdiil asal ahaan muxuu tusiyaa mushaaraka maca ziyaada marka macnuu miyuu yahay xukumka xukumka ilaahay khilaafsani xusniga xukumka ilaahay wuu la wadaagaa ee xukumka ilaahay unbaa ka xusni iyo wanaag badan la axsan huna laa tadulu calى mushaarakati xukmi gayr اllahi xukm اllahi fi asl xusn lianna laysat calى baabiha fi afcali tafdiil afcalu tafdiil wixii lagu yaqaanay halkan loogama jeedo walihada wuxu uhi shekh cabdiraحman bn xasan wahada min baabi isticmaali afcal الtafdiili fima laysa lahu fi الطaraf الآakhari mushaarikun afcalu tafdiilka mararka qaarkood waxaa lagu isticmaalaa waxaa daraf kale oo mushaarakeeyey aanu jirin ayib adaliil الkhamis can cabd llahi bni camri ana rasuula اllahi salى اllah alيه waslama qaal laa yuuminu ma rumayn axadukum midkiin xataa yakuuna ilaa uu ahaado hawaahu jacaylkiisa iyo iilashadiisuba tabacan mid raacsan lima jiئtu bihi waxaan la imi oo diina qaala الnawowiyu xadiidu صaxiix ruwinaahu fi kitaabi اlxuja biisnaadi صaxiix kitaab اlxuja waa kitaabka u qoray asheekh abulfatx nasr bn ibrahim اlmaqdesi ashaafici alfaqih الzahid nazilu dimishq kitaabkiisana waxa ha alxuja calى taariki اlmaxaja wayatadamanu dikra usuuli الdiini calى qawaacidi ahli اlxadiiثi wالsuna waa kitaab caqiide ah oo markaa qawaaciddii ahlu sunaha iyo ahlulxadiida ku socda weeye waxaa kaloo xadiidkan wariyay ibn abilcaasim fi الsuna ibnu baطa fi اlibana اlkubrى wakadalika alkhaiib اlbaghdadiyu fi taarikhi baghdad abu ismaaciil اlharawi fi dami اlkalaam waahli albagawi fi sharxi الsuna waabulqasim اlasbahani fi اlxuja fi bayan اlxaj alimaam الnawwi raximah اllahu taعaalى qaala fiihi fi اlarbaciin xasanu صaxiix qala ibnu xajar fi fatxi اlbari warijaaluhu hiqaat waqala الsuyuطiyu fi itmaami الdiraaya isnaadu xasan wالصawaabu anahu ضaciif sanada xadiidkani sanad ahaan waa ضaciif لأna fi sanadihi nucaym ibnu xamaad alkhuzaaci nucaym ibnu xamaad alkhuzaaci waa imaamu fi الsuna walakinahu layin اlxadiiث sayi اlxifdi buha waqad tafarada bihi tafarada bihi werintiisana isagaa la gaar noqday oo cid kale oo markaa lagu xoojiyo o la warisa ma jirto wadaraba fii riwaayati qaabku u warinayana wuu isku khilkhilaafay walihada ibnu rajab kitaabkii jaamic اlculum walxikam ee uu ku sharaxo arbaciinka nawiyata timadiisa nawowi uu ku ictiraaday tasxiixinta xadiidkan wuxu uhi tasxiixu hada alxadiid baciidu jida min wujuh xadiidka in la saxiixiyaa waa mid aada sawaabka uga fog wajiyada minha anahu xadiiثu yatafarad bihi nucaym bnu xamaad اlmarwazi wanucaymu hada wain kana wahaqahu jamacaة min aئma wkharaja lahu الbukhaarي faina aئmaة اxadiiث kanuu yuxsinuuna bihi dan lisalaabatihi fi الsuna mid suno aada ugu adag bu ahlbidcana aada ugu daran watashadudihi fi الraddi calى ahli اahwa kanuu yansibuunahu ilى anahu yahim waxay u nisbeyn jireen inuu wahmiyo o ismoodsiiyo wayushbihu calayhi fi bacdi alaxaadiid xadiidka qaarkoodna isaga ekaato falama kahura cuhuurhum calى manakirihi xakamuu calayhi bidacfi buuri aimatu jarx tacdil waxay ku xukmay inuu daciifiyo farawى صالح بن محamed الxاafiظ عن بن معين أنه suئila canه faqاla laysa bشhay walakinahu صاaxiب السuنة xagga xadiidka waxba maaha buuri waa nin ضaciifa lakin waa صاaxiب السuنة qala صالح وkana يxadiث min xifظihi وcindahu manakiru kaثيirة la yutaaبc عalayha qala abu dawud cinda نucaymi naxو عشhriiنa xadيiثا عن النabiyi صلى اه عليه وsلم laysa laha أصl ilaa labatan xadiiثon asl lahayn buu nebiga ka wariyey qala النasaaئiyu ضaciif qala maraة laysa bثiqa wqala maraة qad kahura تفردhu can الأئmaة الmacruufiina fi أxaadiiثa kaثيira fasaara fi xadi man laa yuxtaju bih waqala abu zurca yasilu أxaadiiثa yuqifuha الnaas axaadiiث mawquufa buu isagu marfuuc ka dhigaa buuri yaعni anahu yarfacu mawquufaat qala abu caruba alxarani huwa mظlim الأmr وqال أbو سعيid بن يuنس rawى xadيiث manakir عن الثiqاat ونasبه آkخaruuna ilى أنhu kana yضع الxadيiث ilى akhirihi wax badan baa markaa wadaadka laga yihi ta kale اkhtulifa عalى نucaymi فيh في isناadه ruwiya canhu can الثaqفi can hishaam ruwiya canhu can الثaqفi qala xadaثana bacd mashyahatina hishaam aw غayruh marka cilal buu leeyahay xadiidkani ضacfigiisoo qura aan ahayn lakin macnaahu ضaciifu sanada baan idhi waad maqlayseen soo ma maxaan saa uri lana macnaahu صaxiix oo intaa uu tusiyey adilo kalaa tusinaysa walihada buri sheekh sulayman bn cabd الlahi qultu macnaahu صaxiixu qaطعا wain lam yasixa isnaadu macnihiisu waa صaxiix si go-an sanadkiisu yaanu ansixin ba wa asluhu fi lqur'aani kaiir oo aayado badan baa macnahan sheegay ka qowlihi tacaalى falaa rabika laa yuؤminuuna xatى yuxakimuuka fima shajara baynahum wa qowlihi wma kana lmumini walaa muؤminaةi ida qadى اllah warasulu amra an yakuna lahm اlkhiyara wa qowlihi fain lam yastajiibuu laka faaclam anama yatabicuuna ahwaءhm haddaan nebi maxamedow ku ajiibin oo adiga aanay ku raacin ogow hawadooday raacayaan wغayri dalika min alaayaat falaa yaduru cadamu صixati isnaadihi buuri inaanu sanadkiisu ansixin waxbay naga dhimi mayso laa yuminu axadukum iimaanku saddex martabo ayuu leeyihi yaa sheegaya aye aslu liimaan alimaan اlwaajib alimaan اlmustaxab ayib haddii iimaanka la anfiyo miyay dhici kartaa iimaankii mustaxabkaa in looga jeedo aye ma jirto laa yunfaa aliimaan licadami kamaalihi lmustaxab marka haddii iimaanka la anfiyo laba midkoodun baa loo jeedaa nafyu aslihi oo laleeyahy qofku muumin maha waa gaal iyo nafyu kamaalihi lwaajib oo intiisi waajibka ahayd baan dhamaystirnayn weeyaan macnuhu walow asalkii kufriga iyo gaalnimada lagaga badbaadayay baaqi ah adoo a jooge marka halkan ma asluliimaan baa loo jeedaa mise kamaaluliimaan laa yuuminu axadukum الإيمان المنفي عن من لم يkن hwاه تبعا لma جاء bه النبي من الشhراaع والأحكام huوa كمال الإيمان الواجب iimaankii waaجiبkaa uma dhamaystirno weyaan macnheedu waa gaal maha macnheedu ولهذا وxu uhi iبن رجب نعم iبن رaجب baa sidaa yihi فlا يkون مسلم مؤمiنا كامل الإيمان qofka مسلiمka ahi ma noqdo mid iimaankiisu iimaankii waaجiبkaa u dhamaystiran yihi xatى yakuna jamiicu muyuulihi wa ragabaatihi wa acmaalihi khaadicata lima jaءa bihi الnabiyu salى اllah alay waslm ilaa muyuulkiisa ilashadiisa wuxuu u janjeersamayo wuxuu jecel yahay wuxuu sameynayo dhammaanba uu noqdo mid ukhuduucsan oo raacsan waxyigii nebi maxamed alayh الsalatu salaam uu la yimid markaasuu buu iimaankii waajibkaa u dhamaystiran yahi haddaanu markaa halkaa gaadhin oo muyuulkiisa qaarkii ama raqabaadkiisa ama acmaashiisa qaar kamida ay khilaafsan yihiin maa jaءa bihi nabiyu salى اllahu alيh wasalam dee kaafir noqon maaye iimaankii waajibka ahaa ayaan kaamil u ahayn wa hada xaaluna kuwa inaga midoo odhan kara jumuucu jamiicu muyuuli waragabaati waacmaali muwaafiqa lima jaءa bihi nabiyu sala اla alay slam ma fi walihada haddaad tiraa laa yuminu axadukum aslu liimaankii baa la anfinayaa adaa isgaalaysiinaya ogo imisaad ku hadashaa hadal khilaafsan wixii nebi maxamed la yimi imisaad camal samaysa imisay jacaylka naftaadu u iishaa wixii nebi maxamed ilaahay kusoo dejiyey waxaan ahayn walihada wuxu uhi sheekh sulaymaan qowlu laa yuminu axadukum ay laa yaxsulu lahu liimaan اlwaajib walaa yakunu min ahlihi wa qala sheekh cabdiraxman ibn xasan laa yumin axadukum ilaa yakunu min ahli kamaali اliimaan اlwaajib aladi wacd allah ahlah عaleyh bdukuli اjanati wanajaati min الnar waqad yakunu fi darajaةi ahli اlisaءati wاlmacaasi min ahli اlislaam yana gaal maaha laakiin iimaankiisa daciif waqad yakunu اlmanfiyu fi اxadiiث asl اliimaan waxaa la anfiyey asl iimaan buu noqon karaa ida kana hawa اlinsaan mukhaalifa lima jaءa bihi الnabiyu fi asl الdiin aladi yakunu lmaru bihi muslima dee iimaanka laga anfinaya wuxuu noqonayaa asalkii asalkii diinta wixii muslim lagu noqonayey ayuu nebi maxamed ku khilaafay oo hawadiisu aanay waafaqin waxyigii nebi maxamed lagu soo dejiyey tusaale ahaan maalat nafsu ila shirk wa camila bishirk hawaahu waa mukhaalif lima jaa bihi nabiyu min atawxiid soo ma halkaasoo kale markaa iimaanka la anfinaya muxuu noqonayaa asl iimaankii buu noqonaya xatى yakuna hawaahu tabca lima jiئtu b alhawa wma tuxibuhu nafsu watamiilu ilayh alhawa waxa waa naftu jeceshay ay u iilanayso wاlmacruufu ana algaaliba fi iطlaaq اlhawa fi nusuus yakunu lidam ereyga hawa haddii la iطlaaqo sida gaalibka dhaleecayn baa looga jeeda fain lam yastajiibuu laka faclam anama yatabicuuna ahwaءahum wman adlu miman itabaca hawaa waqad taati fii mulaqi ilmayl shaygaas uu iishay iyadoo looga jeedana way timaadaa oo almayl lilxaqba iyadoo looga jeedo wa minhu qowlu caaisha fima rawahu lbukhaari falama anzla allahu tacaala turji man tashaau minhuna watuwi ilayka man tashaa waman ibtagayta miman cazalta falaa junaxa caleyk qaalat ma ara rabaka ilaa yusaaricu fii hawaaka manaa rabbigaa wuxuu u degdegayaa xaqiijinta fii hawaaka ay ma tuxibu watamiilu ilayhi nafsuka min alxaq wey alhawa halkan loogama jeedo baailka baail buu ilaahay kugu waafaqaya maa macnehedu wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbab ana fiihi nafy الإimaan can man yaxkumu aw yataxaakamu ilى غayri sharc الlah waxaa ku jirta in iimaankii loo diiday qofka ku xukumaya ama u xukum doonanaya meelaan sharciga ilaahay ahayn walaa yunfa aliimaanu cala lmari ila lirtikaabi muxaraman aw tarki waajibin qofkani iimaanka waxaa laga anfiyaa hadduu xaaraan sameeyo ama waajib ka tago fadala dalika calaa wujuubi alxukmi wataxaakumi ilaa sharci lah taasi markaa waxay tusinaysaa inay waajibtay in lagu xukumo loona xukum doonto sharciga ilaahay wa taxriimi alxukmi aw ataxaakumi ilaa gayrihi adaliil saadis qaala shacbiyu wuxuu yihi shacbi waa taabici kaana waxaa ahaa beyna rajuli nin min almunaafiqiina kamid iyo warajuli nin min alyahuudi yahuudda kamida ah khusuumatun dacwad baa udhexaysay ay wax isku haysteen faqaala alyahuudi wuxu uhi nataxaakum ilaa muxamed nebi maxamed inu xukum doonano liannahu carafa maxaa yeeley wuxuu gartay anahu laa yaakudu nebi maxamed inaanu qaadan arishwata laaluushka oo xaq uu ugu garsoorayo qaala almunaafiqu nataxaakamu ila alyahuud buu ihi yahuud aynu xukum doonano licilmihi anahum yaakuduuna arishwa waayo wuxuu ogaa inay laaluushka qaataan waitafaqa calى an yaأtiya kaahina fi juhayna markay ismari waayeen waxay isku waafaqeen nin faaliya oo qabiilada juhayne dhex fadhiyey inay uxukum tagaan fayataxaakama ilayh fanaزlat waxaa soo degtay alam tara ilى اladiina yazcumuun marka munaafiqaas aayaddu cumuuma munaafiqiin bay kusoo degtay ama ha noqdaan munaafiqiin ay muslimiin isqabteen ama ha noqdaan munaafiqiin ay yuhuud isqabteen labada qowl labadaba munaafiqiintu waa ku jiraan aharkan shacbi cidda warisay musanifkuma sheegin waqad rawaahu الطabariyu fi tafsirihi wa sanaduhu صaxiix ilى الshacbi sanadkiisu ilaa shacbi laga gaadhay waa صaxiix walakinahu mursal لأna الshacbiya taabiciyu lam yudrik الqisa qisada waqtigii nebigay dhacday sooma waata aayadda kusoo degtay de qisada ma gaadhin marka waa mursal liwuquuciha fi zamn الnabiyi salى الlaه alيه waslm waصaxa fi sababi nuzuuli hadihi اlaaya aayaddan sabab nuzuulkeeda waxaa ku ansaxay ma rawaahu الطbraniyu fi اlmucjam الkabiir can ibni cabaas qaala kana abu barza alslami kahina yaqdii bayna اlyahuud abu barza alslami wuxuu ahaa alslami faaliye yuhuud kala xukuma fima yatanaafaruuna fiihi fatanaafara ilayhi الnaas min almushrikiin wixii de ay isku qabtaan ay isku maan dhaafaan marka qolo mushrikiina baa u tegey abu barza aslami oo u xukum doontay faأnzla اllahu caza wajل alam tara ilى اladina yazcumuuna anahum aamaruu bima unzila ilayka wma unzila min qablika ilى qowlihi in aradna ila ixsaana watawfiiqa wa hada اxadiiث صaxaxu sheikhuna alwaadiciyu fi صaxiixi اlmusnad min asbaabi الnuzuul fanazlat hadihi اlaaya wuxuu noqon karaa in sababu nuzuul looga jeedo siyaaqan waxaa kaloo noqon karaa fanazlat hadihi aaya in looga jeedo ay mima tashmalu hadihi اlaaya sababu nuzuul bayaan u noqonayn waxyaabaha aayaddani ay shamlisanaysa xukunkiisa ay tusinaysa waxaa kamida qisada wجه dilaalati calى maqsuud اbaab wa ma fihi min التصriix bأna التaxaakuma ilى gayri sharci الlahi min afcaali الkufaari wاlmunaafiqiin waxay caddaysay sharciga ilahay meela in loo xukum tagaa inay ka mid tahay afcaasha kufaarta iyo munaafiqiinta waqad damahum اllahu bihada taana ilaahay raalli kagama noqon waa ugu cadhooday waana ku dhaleeceeyey fadala calى taxriimi dalika wujubi التaxaakumi ilى sharci الlah daliil saabic ma lix baynu nihi markii hore waa toddoba wa qiila waxaa la yihi musanifka ale hadalka naزlat aayaddu waxay kusoo degtay fi rajuleyn laba nin oo ikhtasamaa faqaala axaduma midkood wuxu uhi nataraafacu ilى الnabiyi salى الlahu alيه wasalam nebiga aynu uxukum tagna waqaala alaakharu ilى kacb bn ashraf uma taraafaca ilaa cumar markaa nebigu uu diiday xukunkiisii kadibna abubakr ilaa cumar ay isla soo gaadheen wadakara lahu axaduhuma alqisa midkood baa cumar qisadii uga sheekeeye o yihi waxaanu isula tagnay rasuulka una kala xukumayo raali kuma kumu noqon ninkani kadibna abubakar ouna kala xukumo oo ninkani raalli kumuu noqon kadib baanu go adiga isula kaa nimaado faqaala wuxu uhi liladii lam yarda birasuuli illaahi sala allah alay wasalam kii xukumka rasuulka aan raalli ku noqon wuxuu ku ihi akadalika warma sidaasaa saasaa dhacday qaala wuxu uhi nacam fadarabahu bisayfi faqatalahu seef buu markaa ku dhuftay hoorta kaga jaray wuu dilay akhrajahu alwaaxidiyu fii asbaabi nuzuul musanif kuma sheegin cidda warisay alwaaxidi ayaa kitaabkiisa asbaabu nuzuulka ku wariyey ibn saib alkalbi can abi صالح can ibni cabaas wاlkalbiyu matruuk xagga riwaayadda waa matruuk wa abu صالح ضaciif abu صالح uu ka warinaya waa ضaciif walam yasmع min ibni cabaas abu صالح ibn cabaas oo uu ka wariyana waa kama maql marka waa isnaad taalifa wey ولهذا buri sheekh iبن bاz في التacliiq الmufيid عalى kitaaب التwxيid في kila الqiصatayni nadr qisada odhanaysa muslim iyo waxaa isqabtay munaafiqiin iyo qiso odhanaysa yuhuudi iyo munaafiq baa isqabtay labadaba xagga sanadka nadar baa ku sugan waay waxaa la odhan karaa ishkaal baa ku sugan weliba qisadan dambe inkastoona ansixinba cumar siduu u dilay wa amru qatlihi ilى اlimaam wahuwa rasuul salى اllahu alيه wasalam fi zaman اlqisa dadka in la laayaa xaakimkaa iska le xaakimkuna waktigaa rasuulku aha culimada qaar waxay dhahen lam ymlik cumaru nafsahu liquwati gayratihi faqatalahu cumar wuu ishayn kari waaye oo hayratahu calى اdiin inuu diinta xumaan uga ba-ayiyo in la khilaafo ayaa qaaday markaa saasuu ku dilay xaaiba oo aan dil mutaysanba waa kii lahaa dacnii adrib cunuqa hada lmunaafiq marka waa shiddatu khayratii arrintani ka dhalatay ee wax sharcan qofka loo ogolyay maaha inuu ciddii dil mutaysta isagu iska dilu shaarica ku dilo waa inuu xaakimka uga dambeeyo culimada saatir shekh bn cuthaymin baa kamida ah, fain qiila kayfa yaqtulu cumaru wاlamru ilى اlimaami wa huwa الnabiyu alayh الsalaatu wasalaam ujiiba ana ظaahira ana cumara lam ymlik nafsahu liquwati gayratihi faqatalahu liannahu carafa ana hada ridda can اlislaam qof xukumkii rasuulkale aanu raali kuma ihi inoo geefaaliyaha ama yuhuudigaas waqad qaala nabiyu mbadla diinahu faqtuluu marka xaddu ridda ayuu ku oogayey inuu ku oogana isagoo xaq uma lahayn lakin akhadathu lgayra culimada qaarna waxay dhahdeen ma facala cumar waa min baabi taziiri weeye waa taziir ana taziira yajuusu bigayri idni اlimaam tacziirtu xaduudda la mid maahe qofku wuu fulin karaa iyadoo imaamku aanu idmin laakiin waa maa lam yuaddi ilaa fitna haddii fulinteedu aanay keenahayn fitno aw yaclam ana alimaama laa yardaa bidalik ama haddaanu ogaan inaanu imaamku arrinta raalli ku ahayn lakin hadduu ogaya inuu imaamku arrintaa iska ogolyihi fitnina ka dhalanayn tacsiirtii qof waa fulin karaa culimada saa u daliishata waxaa ka mid a ah asheekh sulaymaan bn cabdillaah fi taysiir alcasiiz alxamiid waxaa sheekhulislaam ibnu taymiya uu sameeyey isagu uu ka waramayna taas kale ayaa lagu xambaaraya kitaabkiisa araddu cala albakri wuxuu yihi waxaa jiray wa kaana shaykhun aakharu mucadamun cinda atbaaci waxaa jira sheekh eh, suufiyo atbaacdiisu aada ay u weyneeyeen wuxuu sheeganayey yaddaci hadi lmanzil yaquul inahu lmahdi aladi bashara bihi nabiyu sala اllah alay wasalam wuxuu odhan jira waxaan mahdigii nebigu ku bashaareeyey wa inahu yuzawiju ciisa bibnatihi nebi ciise markuu yimaadana inantaydu guursanaya ayuu lahaa wa ina nuwaasi lmuluka wlwliyaa biyadihi yuwalii man yashaa wayaczilu man yashaa waxaa kaloo odhan jiray wa ina nawaasiya almuluuk boqorada foodood iyo iyo awliyaduba anay gacanta igu jirta kaan doonaabaan casilayaa boqortooyada ka casilaya madaxnimada kaan doonana waan saaraya kaan doonaabaan weli ka dhigaya kaan doonaabaan xidigaha welinimada ka rifaya wadaadkaasi hawlaha adag buu sheeganayay waina raba tacaala yunaajihi daa'ima ilahay ba aniga ila faqa buu lahaa odaygaas waina huwa aladii yamudu xamalat alcarsh waxiitaana albaxr malaaigta carshiga sidana anaa taageere buui taageere aniga iga haystaan bay ku sidaan iyo xoojin waqad cazartuhu tacziira baliiqa buuhi shekh islam ibnu taymiya odaygaa waan khasiro waan ganaaxi ganaax aada u xeel dheer fii yowmi mashhuud bixadrati min ahli masjid اjaamic yowma اljumca biاlqaahira maalin jumco dadkao dhami way isu yimaadeen baan masjid jaamica ayaan ku tacziiray facarafahu الnaas waاnkasara bisababihi ashbaahu min adajaajila dadkii baa gartay xaqiiqadiisa arrintaasina waxay keentay inay karaar jabaan kuwii beenaalayaasha ahaa ee isaga noociisa ahaa ee hawshan oo kale soo watay wajhu dilaalatihi calى maqsuudi اlbaab ziyaadata calى اladi qablahu oo ka hore dee waa la mid lakiin waxaa dheeraadku ah ma fihi min qatli cumara liladii lam yarda bixukmi rasuuli الlah dilka uu cumar dilay ka aan xukunka rasuulka raalli ku noqon fahada daliil calى anahu irtakaba jurma cadiima istawjaba bihi اlqatl taasi waxay daliil u tahay inuu sameeyey dembi weyn oo ku mutaystay dil qaala fiihi masaa'il alأulى tafsiru aayat الnisa iyo wamaa fiiha waxaa ku jira oo ah min alicaanati kaalmayn qofka u kaalmaynayso calaa fahmi aaquut e calaa fahmi macna aaquut alam tara ila ladiina yazcumuuna anahum amaruu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila aaquut sidee qofka ugu kaalmayneysaa calaa fahmi macna aaquut lianna allaha sadara alaayaةa biqowlihi yazcumuun الزعمna غاaلبا waxaan run ahayn baa markaa loogu yeedhaa وأخبر أنه من إrاdة الشhيطان وأنه ضلال وأkdه بالmsdر ووصفه بالبعد marka طاغuتka halkan waa الحاakم بغayri ma أنزل الlah الثاني تفsير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض wey وفيها النهي عن الإفساad في الأرض ومنه إفساad في الأرضna مxaa kamid a الحكم بحكم الطاغوت والتحاكم إليه waxa lagu xukmo xukمka طاغuutka ama loo xukم tago الثالث تفsير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فيها النهي عن الإفساad في الأرض ومن الفساad من الإفساad فيها التaxaakum ilى طaaguut wاlxukm bihi cumuumkaas ayuu markaa hoos imanaya الraabica tafsiru afa xukm اjaahiliyati yabغuun hada inkaar min allahi calى man طalba التaxaakum ilى gayri sharc waxay tusinaysaa diidme ilaahay uu diiday cidda uxukum doonata ama doonta inay uxukum tagaan meelaan sharciga ahayn waqad sabqa ana اlmuraada bxukm اjaahiliya xukm اjahiliya maxa baynu nihi kul ma khalafa sharc اllah ayaa xukm اjaahiliya walimaada udifa liljaahiliya wax kastoo sharciga khilaafsan maxaa jaahiliye loogu tiri oo loogu abtiriyey litanfiiri minhu wa bayaani qubxihi si dadka looga eriyo foolxumadiisana loogu muujiyo wa anahu mabniyun cala اljahli wاdalaal oo loo caddeeyo jahli jaahilnimo iyo lumitaan inuu ku dhisanya alkhamisatu ma qala shacbiyu fi sababi nuzuuli اaayaة اlأulى alam tara il ladina yazcumuun inay kusoo degtay bisabab التaxaakum ilى اlkahin aw gayrihi aلsaadisatu tafsir اliimaani الsaadiqi wاlkadib fasiridda iimaanka dhabta ah iyo iimaanka beenta ah oo aliimaan الsaadiq huwa اladi wa ma kana hawa saaxibihi tabc tabca lima jaءa bihi rasuul الlah iimaanka dhabtahay waa iimaanka qofka ku sifaysan hawadiisu ay raacsantay wuxuu nebigu la wayastalzimu taxaakuma ilaa sharci isla markaana keensanaya inuu qofku ilaahay sharcigiisa u xukum doonto hada huwa aliman saadiq waliman lkaadib bikhilaafihi wa aliman aladi laa yastalzimu اlxukma wataxaakuma ilaa sharci illah waa iimaanka aanay ka dhalan inuu qofku ku xukumo ama u xukum tago sharciga ilahay asaabicatu qisaةu cumara maca almunaafiq oo qisadiisu waa anahu qatala الrajul lama lam yarda bالtaxaakum ilى rasuuli الlah wuu dilay alcuduul can الtaxaakum ilى nabiyina muxuu ka dhigay mubixa liqatlihi buu ka dhigay athaaminaةu kown اliimaani ahaanshaha iimaanku yahay laa yaxsul mid aan u dhamaystirmahayn liaxadin laa yaxsul kamaaluhu liaxadin xataa yakuna hawaahu ilaa ay noqoto yani doonistiisa iyo jacaylkiisu tabca lima jaءa bihi rasuul الlahi salى الlahu alيه wasalam laa yakmul iimaan اlcabdi alwaajibi عalayhi xata yakuna hawaahu tabca lima jaءa bihi rasuul الlah nabiga hi laa yuminu axadukum xata yakuna hawaahu tabca lima jiئtu bih wasabqa ana aliimaan almanfiya fi اlxadiid huwa kamaal اliimaan alwaajib haddaan qofka hawadiisu aanay khilaafin nebiga oo aanay ku khilaafin fi asl الdiin asl اliimaan waxa qofku uu ku noqonayo muslima wallahu subxanaه wa taعalى aclam slى اllahu عalى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin